رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى baabu jawaazi اlfitri afurkii bannaanidiisuu baab u yahay lilmusaafiri uu bannaanaado ruuxa socotada idaa goortii dakhala uu galo beladan magaalo hadduu galo ama beled oo walam yujmic uusan go'aansanin iqaamatan joogitaan bimacna ruuxa markuu socotay oo safarya hadduu magaalo yimaado isagoo safaroo socotaa magaaladiisii maah reerna uma degana deegaanna kuma magaalo yimid magaaladaasi dan buu u joogaa kadibna wuxuu rabaa ama inuu sii dhaafo ama inuu ka noqdo walam yujmic iqaamatan inuu ku nagaadoo degana uu degana muusan go'aansanin laakiin safartaa la soo martay wakhti buu joogaya ruuxa isaga ah muddadaa uu magaaladaa joogo ma afurayaa oo sidii musaafir oo kale miyuu noqon karaa ma iska afuri karaa mise maadaama safartiisii uu ka yara joogo oo markaa uu meel joogo walow yuusan deganaaninbe sidii muqiim oo kalea markaa laga soo qaadayaayo ma afuri kara miya saas way macnaha masaladan masale la waxaan ku soo marnay salaadda gaabinteeda soo ruux haduu magaalo yimaado asagoo socotaa magaaladana wakhti joogayo salaaddii ma gaabinaya oo musaafir miyaa laga soo qaadaya mise salaaddii ma gaabinayo muddadaa uu magaalada joogo waan soo marnay soo kitaabu sala baan ku soo marnay tii oo kale u dhowdaa marka laakiin soonkay ku saabtan tahay marka can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sala allahu alayhi waaalih wasalam haza wuu duulay nebigu ghaswata alfatxi furashadii maka duulaankeedii ayuu duulay fii ramadaana ramadaan dhexdeeduu duulay wa saama wuuna soomay nebigu sal ly slam xataa balaqa ilaa uu gaadhay alkadiid oo muxuu yahay almaa aladii bayna qudayd wa cusfaan waa biyo meel biyo laga cabo ceelasha laga cabo waa oo u dhaxeeya qudayd iyo cusfaan meeshaasaa la yidhahdaa kadiid kadiid markuu gaadhay oo meeshaas uu sharxay ah ayuu afdara nebigu afuray falam yazal muusan ka zuulin muftiran inuu yahay mid afuran xata insalakha ilaa uu dhammaaday alshahru bishii dhammaatay ilaa bishuu siibatay oo ay eh, intahootay rawahu albukhaariyu baa u fiirsa marka nebigu waa duulaan sal alla alay makuu ku socdaa oo dullaan ku yahay bir ramadaan dhexdeeda waay waa socoto markuu dhexda joogo oo meeshaasi kadiid la yidhahdo uu buu afuray magaaladii buu galay oo dagaalkii buu galay isagoo afuran bisha intii ka dambaysay oo dhan magaalada isagoo jooguu afurnaa magaalada makana muxuu joogay markuu qabsaday kadib toban beri ilaa kow iyo toban beri riwaayaadka say isu khilaafsan yihiin buu joogay marka intuu magaalada joogay ma uusan soomaynina wuu afurnaa ramadaanna way ahayd sababtu maxay tahay leanna musaafir wey markaa waa musaafir maadaama marka aadan go'aansanin inaad meesha degto oodan iqaamo aadan go'aansanin muddada aad meesha joogtana aad safarna ku timid bimacnaa intaad meesha joogto waad afuraysaa waay oo waad afuri kartaa sidaasaa xadiidka ugu daliishanaya wuxuu sheekhu yidhi marka wawajhu lxujati xujada wejigeeda minhu xadiidka laga xujaysanaya waxa weeye anna alfatxa furashadii maka kaana wuxuu ahaa licashrin toban oo baqiina hadhay min ramadaana ramadaan ka hadhay Ah, toban beri oo ramadaan ka laaban baa la furtay magaalada haakadaa sidaasaa jaaa yimid fii xadiiin xadiidka dhexdii ku yimid muttafaqin calayhi oo laysku waafaqsanya yacni bisha oo toban beri ka laabanta inuu nebigu magaalada qabsaday baa xadiis kale ku yimid kana muxuu tilmaamaya intay bishu ka dhammaanaysay inuu afuraa soo marka taqriiban toban beri iyo ka badan buu afurnaa wa isagoo magaalada jooga nebigu salawatu rabbi waslamu calayh xadiisku sidaasuu daliil u yahay waxay isleeyihiin waa markuu ruuxu mutaradid yahay masaladu waa masl khilaafiya masaladu waa masale khilaafiya culimmada jumhuurtoodu waxay leeyihiin ruuxu marba hadduu safartiiyo socodku hayay ka hakado magaalo la degan yahayna ku hakado musaafarnimadii waa isbaddeshay oo muqiim buu noqday leanna markaa ma socdo mashaqo safarna ma haysato magaalo la degan yahay buu dhinaca ka joogaa sidaas daraaddeed asalkuna wuxuu ahaa ruuxa muqiimka ah inuusan salaadana gaabin karin intuu muqiimka yahay soonkana uusan jebin karin waxay leeyihin marka asalkaasaa lagu soconayaa allahuma wixii daliili ka saara mooye waxaan helay marka nebigu sal alay wasalam toban beri oo uu maka joogay ama kow iyo toban beri inuu afurnaa intaa unbaa loo ogolaan karaa ruuxa mutaradidka ah ee meel uusan markaa deegaan ku ahayn safar ku jooga toban beri tii salaadana waa kaan soo marnay oo labaatan beri iyo afar beri tafsiilkeeda waa kaan soo marnay kitaabusalaa baan ku soo marnay tanina jumhuurtu waxay leeyihiin marba hadduu magaalo joogo muddada loo ogolaan kare uu muxuu ahaay gaabinka uu afuri karayo waa uun muddadaa nebiga ka sugan sal lay slm wixii ka siyaadsan asalkiibaa loo noqonaya oo ah maadaama aad safartiiba aadan markaa saarnayn oodan soconin muqiim baa lagaa soo qaaday wabitaali ma afuri kartida waa inaad soontay leeyihiman baabu maa jaa wuxuu baabu yahay fi lmariidi ku yimid ninka ruuxa xanuunsanaya iyo washaykhi ninka da'da ah oo da' darteed soonka ugu adkaaday wey washaykhati iyo islaanta duqda ah iyadana da' darteed soonkii ugu adkaaday waalxaamili iyo haweenta uurka leh wlmurdici iyo midda ilmaha nuujinaysa wixii ku soo arooray buu anas bn malikin ilkacbi ana rasuula اllahi sal lay slam rasuul alle qaala wuxuu yidhi ina allaha alle wadaca waa dejiyey cani lmusaafiri ruuxa socotada ah wuxuu alle ka dejiyey alsawma soonkiibuu ka dejiyey wa shatra asalaati iyo salaada niskeed soon waa laga dhaafay salaada niskeedna waa laga dhaafay ayib wa canilxubla haweenta uurka leh iyadana alla wuxuu ka dhaafoo ka dejiyey walmurdici iyo midda nuujinaysa assawma soonkiibuu iyagana ka dejiyey rawaahu lhamsatu shantii baa warisay wa fii lafdi bacdihim qaarkood lafdigay ku wariyeen waxa weeye wa cani ilxaamili waalmurdic bedelka xubla ayuu xaamil cabiray macnaha xaamil iyo xublana xadiikaasi waa xadii suganoo waxaa saxiixinaya ibnu khusayma sheekh albani tirmidina waa taxsiininaya iyo hayrkoodba waa xadii sugan marka wuxuuna tilmaamayaa inay afuri karaan ee musaafirka isaga soonka in laga dejiyey qur-aankaa sheegay in qallo lagu leeyahayna qur-aankaa sheegay soo oo dejinta soonka laga dejiye xadiidku sheegayo musaafirka waa wadcun ilaa badal waa laga dejiye sax laakiin qalaa loogu bedelay amaa musaafirka socotadaa salaada niskeed baa laga dejiye oo laga dhaafay bimacnaa waxa weeyaan salaadihii afar afarta ahaabaa labalaba looga dhigay waay oo inuu gaabiyaa iyadana labada laga dhaafay marka duurkii labaa laga dhaafay casrkii labaa laga dhaafay cishiina labaa laga dhaafay labalabadaa laga dhaafay waa ilaa hayri badel wax lagu bedelay ma jiray sidoodaa loo tuuray oo looga tuuray macnaha tayib taasi waa musaafirka markaan u nimaadno haweenta uur kale iyo kuwa tanuujinaysa inay afuri karaan waa madhabu ahlilcilmi way iska afuri karaan hadday baqaanoo ama lafahooda u baqaan ama ilmaha u baqaan ama labadaba ay baqdintu ku timaado way afuri karaan ayb kadib baa waxay isku khilaafayaan culimmadu ha afureen eh maxaa lagu leeyahay oo ku waajibaya waxay u badan yihiin oo badankood qabaan qalle iyo waxaa lagu leeyahay cunto qalle iyo itcaam inay cunto bixiyaan maalmihii ka tegayna qalleeyaan baa lagu leeyahay bay dheh ayib qallaha ay ku waajibiyeen waa qiyaas wax nas ah oo dhahaya haweenta uur kale iyo midda nuujinaysa ha qalleeyeen oo nas a ah lama hayo laakiin waxay uga qiyaas qaateen mariidka xanuunsan soo ma leanna waxay leeyihiin uurka iyo nuujintuba waa nooc xanuunkoo kale ahoo maadaama ay xanuunkoo kale yihiinoo dartood soonkii looga riday ruuxii xanuunka uga tagay oo kale laga mid dhigayaa saas daraaddeed qallaa ku waajibaya qiyaasan cala almariid wey marka nas khaasa ma jiro ayib jumhuurtaa sidaa qaba oo waa madhabka thawri iyo maalik iyo shaafici iyo axmed iyo a'immada afartaaba saasay qaba laakiin waxay isku khilaafsan yihiin ee eh, cunto ma raacinaysaa mise ma raacinayso qaar waxay kala qaadayaan markay nafteeda u baqdo markay ilmaha u baqdo qaar iyagoon kala qaadin bay cuntada ku laasiminayaan cuntada la laasiminayo iyadu daliil ma leh wax xadiid ah iyo wax nasoo kutusaya oo haweenka la afuriyey shareecadu ruqsada siisay cunto ku laasiminaya ayada daliil ma jiro waa daciif wixii loo deliishaday waa ijtihaadaad culimo iyo salafkii aataar ka soo ururtay umbaa la cuskan culimmada qaarkood waxay leeyihiin hadday afureen oo shareecadu tidhi waad afuri kartaan cunto unbayba bixinayaane qalaba laguma leh wax qalla'aba agtooda mari maayo maxaa yeele ilaahay baaba ka riday yaa saaray bay leeyihin inna allaha wadaca soo wadacadu waa ridid waay waa duqaadid waay marka xadiisku hadduu yidhi waa laga dulqaaday ninka yimid ee dusha ka saarayaa waay marka wax ku waajibaya male bay dheheen ku waajibaya cunto uun ha bixiya waxay ka asaxday cabdilaahi bni cumar iyo cabdilaahi bni cabbaas waxaa qaba a'immada saciid ibnu jubayr oo taabici ahaa isxaaq ibnu rahwiya oo a'immada ka mid ahaa ayaa sida qabo cunto unbay bixinayaan bay qabaan ayib adiga masaladu waa masale khilaafiya xaniife iyo keyrkiina qallahaba say waajibinayaan ibnu mundir iyo masaladu masale laysla meel dhigay ma aha sida loo badan yahay waa qallaha isagaasaana ixtiyaadku ku jira iyo dadaalku inay qalleeyaan wixii dhaafay laakiin qalla wax ka siyaasan in la saaraayo iyadu daliil ma leh oo wax loo cuskanay oo saasi ma jiro ayib waxaa soo hadhay marmarka qaarkood baa waxaa dhici kara dumarka qaarkood inay ee eh, wakhtigu ku bato oo isku nuug bay dhalaanoo ummaddii bay badinayaan kuwaas tarankii bay wadaan marka haddayba ummaddii tarminahayaan oy sannadna nuujinahayaan sannadna ay muxuu ahaay ay uur leeyihiin toban sano siddeed sanaa isku gaadhaysa haddaan qalleeya dhahan soo markaas tarankii kama hor ya maantaa lay weydiinaya sheekh si aan u qalleeyo ramadaanaadkii iga tegey irbad ma isku dhuftaa si dhowr sano aanan uurba u qaadin <laughs> mid maanta ay soo weydiinaysa marka ishkaalka noocaasoo kale haduu yimaado dumarka qaarkood waa imaanayaayoo sannado badan baa isgaadhgaadhaye xaaladdaasoo kale hadday timaado cusri iyo culays baa markaa yimide waa inaan ka raadinno culimada fataawidooda masalada ku saabsan ra'yi taysiir ku jira waa in la raadiyo halkaa marka waxaan leenaha ra'yiga taysiirku ku jira marka waa ra'yiga cabdullahi ibni cabbaas iyo ibni cumar iyo ka asaxay a'imada qaarna ay qabeen xaaladdaa iyadaa waa la fududaynoo cunto uun bixi baan dhahaynaa oo markaa ra'yigaasaan cuskanaynaa laakiin xaaladaha iska caadiga ah jumhuurtu siday qabaan oo haqallaysa ah ayaa ku soconayna halkaasaa la marinaya macnaha masaladu saasay ugu roon tahay in la mariyo kullina waa ijtihaadi wey wa can salamata ibni akwac qaala wuxuu uhi lamma naزlad markay soo degtay haadihi اlaayatu aayaddani markay soo degtay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin aayaddaasi markay soo degtay kuwa kari kara soonka cunto uun inay bixiyaan baa laga rabaa aayaddaa markay soo degtay ayaa kaana wuxuu ahaa man araada ruuxii doona an yuftira inuu afuro oo wayaftadii cunto isku furto ayb xata kaana wuxuu ahaa man araada ruuxii doona an yuftira oo wayaftadiya cunto inuu isku furto yani wuu heli karay waay xataa unzilat ilaa ay soo degtay eh, xataa unzilad ilaa la soo dejiyey alaaya allatii midaasoo bacdahaa gadaasheeda fa nasakhathaa markaasay nasakhday wayba badashayba meeshay ka saartay xukumkeeda wey macnaa rawahu ljamacatu baa warisay ilaa axmed axmed ka dambaysa waa faman shahida minkum shahra falyasumhu adiga waxa weye soonkaa wuxuu soo maray waajibintiisu maraaxil buu soo maray markii hore waxba waajib maahayn soonoo dhan waajib maahayn markii xigtay waxaa la waajibiyey maalinta caashuura oo bisha muxaram tobankeeda ah halkaa maalin baa sanadka waajib ahayd way kasoo gudubtayo waxaa la yidhi markaa kadib ramadaan ninkii kari karow oo awood lahow ama soon ama cunto bixi khiyaar baad laakiin waxaa la daba dhigay wa an tasuumuu khayrun lakum inaad soontaan baana idin khayr badan laakiin haddaad iska daysaan soonkood cunto bixisaan idinkoo awoodi kara inaad soontaan dhib male marxaladii xigtay bay marka waxaa ka dambaysay marxaladii u dambaysayoo faman shahida minkum shahra falyasumhu ruuxii bisha soo gaadho oo bishu ku timaado ha soomo khiyaar male markaa sooma saasay marka dhowr marxaladood baa soonka la waajibiya oo kala dambeeya marka taasuu tilmaamaya wuxuu leeyahy marka aayaddale wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin oo ruuxu isagoo kari kara inuu masaakiin quudiyo iyo inuu soomo khiyaarka u siinaysa waxaa ka dambaysay aayadda dhahaysa aayadda badashay taasi waa midda ka dambayso faman shahida minkum shahra falyasumhu taasaa nasakhday oo xukunkeeda badashay ayb sidaa uu leeyahay salamat bnulakwac ayaa sida waxaa ka sugan sidoo kaleeto cabdilaahi bni cumarna sidaasay kaga sugan tahay fii saxiixi albukhaari inuu leeyahay aayadda wacala aladiina yutiiquunahu waa mansuukha oo waxaa nasakhday aayadda ka dambayse faman shahida minkum shahra baa nasakhday ayb cabdilahi bni cumarna saasay uga sugantay وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث, بنحو حديث سلمة xadiidkaa salamatun akwac mid la mida ayuu ka warinaya wa fiihi waxaana ku sugan uma anzla allahu alla wuxuu soo dejiyey faman shahida minkum shahra falyasumhu faahbata allahu alla wuxuu sugay siyaamahu bisha soomideeda cala almuqiimi buu ku sugay ruuxa gurigiisii jooga alsaxiixi ee fayow wa rahasa wuu ruqseeyey fiihi soonka dhexdiisa wuxuu u ruqseeyey inuu afuri karayo wey lilmariidi ruuxa xanuunsanaya walmusaafiri iyo ruuxa socotada wa habbata wuu sugay al alicaama quudintii buu sugay lilkabiiri buu u sugay midka weyn alladii kaasoo laa yastatiicu aan kari karin alsiyaama soomidda ayb mukhtaarun weeye mid la soo gaabiye xadiidkan liaxmeda axmed xaaluu u sugnaaday waa abi daawuudda iyo abu daawuud axmed iyo abu daawuud baa wariy isagoo dheer laakiin waa soo gaabiyey buu leehy waa la soo gaabiyey ayb xadiidkani cabdiraxmaan ibni abi layla mucaad kamuusan maqlin waxba oo waa munqaic waxaa kaloo ku jira in la yidhahdo almascuudi la yidhaahdo oo mukhtali ah ragga ka warinayana raggii bacda alikhtilaat ka maqlay waayo labadaa cilaba xadiisku way ku jirtaayoo sanadkiisu waa daciif laakiin eh, muxuu ahaayay eh, qisada naskhiga macnaa fahano xadiidkani wuxuu leeyahay wa wacala aladiina yutiiquunahu waxay khaas ku tahay lama bedelin xukumkaas ciddii kari karta ama ha soonto ama ha afurto waxaa lagu soo reebay ruuxa da'da ah ee duqa ee weyn ama ragga aad ama dumar ha ahaado marka haddiiba aad kari karto laakiin aad uu ku dhibayo ama iska soon way kuu fiican tahay ama cunto bixiyo iska afur cabdilaahi bni cabbaas iyo muxuu ahaaye yani tan mucaad ibnu jabal iyo saasaa ka muuqata marka macnaha wa an cataa waxaa laga warinayaa samica annahu samica inuu maqlay ibna cabbaasin yaqra'u isagoo akhrinaya wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun acamu miskiin isagoo ahrinaya qaal ibnu cabbaas wuxuu idhi laysad mayna ahan bimansuukhatin aayaddani mid la nasakhay ma ah wa huwa isaguna ashaykhu alkabiiru waa ruuxa weyn waa ninka odayga weyn waalmar'atu alkabiira iyo haweenayda weynee cajuzadda duqowday laa yastatiicaani kuwaasoo ankari karin an yasuumaa inay soomaan fa yutcimaani waxay quudinayaan kulli yowmin maalin kasta badelkeeda iyo booskeeda waxay quudinayaan miskiinan hal miskiina rawahu lbukhaariyu baa wariyey ayb labada ruuxee da'da ee da' la soomi kari waay waa laba ruuxa haddii da'du intay ka tanbadato uu cantatabo oo caqligiisuba tago waxba kala garan waayo ka waxba laguma laha walaa raashiin baan laga bixinaynin walaa soom baan lagu lahayn waa ilmo yaroo kale waa qalinba ma saarraba kaas laakiin waxa laga hadlayo waa haweenay ama nin weynoo da'a laakiin caqligoodii joogo soonkiina markaa karila oo uu ku adagya maxay samaynayaan waa ibnu cabbaas wuxuu leeyahay cunto unbay bixinayaan aayadda ka wa wacala aladiina yutiiquunahuna ayagay ku saabsantahy lamana nasakhin aayadda lama nasakhin buu leeyahy marka cabdullahi ibnu cabbaas aarkiisaas bukhaari uu wariyey sida uu leeyahay alxaafid ibn xajar caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waa madhabka ibn cabbaas ayada inaan la nasakhin laakiin waxaa ku khilaafay saxaabada badankood baa ku khilaafay oo waa kaas dee rag ka aqoon badan ibni cabbaas sida salamat ibnulakwac iyo waa ka weynaa raggii horu ahaya ibni cumar iyo muxuu ahaayey rag eh, ama isaga la ama ka aqoon badan baa khilaafay oo yidhi ayadu waa nasakhan tahay oo waa laga dembeeyo waa la bedelay xukunkeeda ibn cabaas ra'yigiisa wey laakiin waa laga badan yahay buu leeyahay ibnu xajar cali raxmatullah ayb xadiiska ibni cumar iyo salamtun akwacyo kuwaasaa kutusaya aayaddu inay mansuuqa waana sida saxda wey macnaha wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin aayadda daahirkeeda lafteeda iyo ra'yiga ibni cabaas in laysa saaro ishkaal baa ku jira oo aayaddu maxay leedahay wacala aladiina yutiiquunahu kuwa kari kara laleeyahy maxaana loo deliishanayaa odayga iyo duqa karila soo duqda iyo duqa karila ayaa loo deliishanayaa soo ma aayadduna maxay leedahay kuwa kari kara marka see laysu waafajinayaa waa way adagta aar baa jira marka soo dhoweeyeyoo wacala aladiina yutiiquunahu ibnu cabbaas wuxuu ku fasiri jiray ee yaklufuunahu walaa yutiiquunahu yutiiquunahu wuxuu ku fasiri jiray dad isku kallifayoo karila marka wa cala aladiina yutiiquunahu kuwa isku kallifahayee karile ay ku adag tahay fidyatun طacaamu miskiin waa tafsiir ibni cabbaas wey marka tafsiirkiisaas iyo meeshuu u deliishanaya marka laysu fiiriyo way is aqbalayaan marka way isfuulayaan soo ma marka way isleeyihiin laakiin tafsiirka jumhuurta ee wacala aladiina yutiiquunahu daahirka ka muuqdaay iyo meesha ibnu cabaas u deliishanayo isu kaa qaban maayaan marka tafsiirka ibnu cabaas waa inaad aado tafsiirka ibnu cabaas markaad hesho ayaad marka meesha uu saaraya tanziilkiisu aad fahmi kartaa macnaha adiga si la yidhaahdaba aayaddu waa mansuukha sida ay salamtun akwac iyo ibnu cumar ay leeyihiin ama masalada duqa iyo islaanta duqda ah inay raashiin bixinayaan waa madhab ljumhuur waa madhabuljumhuuro ibn aaaar ibn cabaas iyo salafkii waxbaa loo daliishano waxay leeyihin cuntaa bixiya ayb layskmana waafaqsano culimmada qaar baa waxay leeyihiin wax lagu leeyahay maba jiraba dadkani soomayna kari waayan inay soomaan hadday soonkii kari waayaan cunto hal la saaro xageed ka keenteen bay leeyihin yaa cuntada ku waajibi wa cala aladiina yutiiquuna kuma tusaysay dhan aayaddaas way horraysay waana la nasakhay nas kale ma haysaan xadiis nebiga ka suganoo raashin saara ma haysaan maya lama hayo hadda ibnu cabbaas yaa yidhi hadday yidhaahdeen waa la khilaafay halkaasay qola maraya waxay leeyihiin dadkan waxbaba laguma lehe faraha ka qaada ah, jumhuurtu sisay u badiyeen culimmadu waxa weeyaan cunto bixiyeen hadday soonkii ku adkaadeen waaba iska ijtihaadiye w wa can laga warinaya anna bna cabaasin ibna cabbaas wuxuu yidhi uhbitat waa la sugay lilxubla haweenta uur kale walmurdici iyo midda nuujinaysaa loo sugay rawaha abu daawuud yacni cuntadii bixinteeda wey fidyada iyo itcaamkii waa la sugay wey waa mukhtasar weeye aarkaasi ibnu jaaruud iyo kayrkii baa soo saaray ibnu jariir iyo bayhaqi isagoo intaa ka dhammaystiran oo wuxuu leeyahay rukhisa lishaykhi alkabiir waalcajuuzi alkabiira fii dalika waxaa loo rugseeyo loo fududeeyey haweenta weyn iyo ninka weyn wahumaa yutiiqaani sawm yani waxa weya an yuftira in shaaa wayucima makaana kula yawmin miskiinan walaa qadaa calayhima saas man inay maalin walba raashiin hal miskiin ku filan bixiyaan qallana laguma laha bu kadibna waxaa nasahday faman shahida minkum shahra falyasumhu laakiin duqa weyn iyo haweenta kale iyo ta iyo yani ninka weyne karila iyo ayagu cuntay bixinayaan buu le ibn cabaas saas way macnaha marka aarku waa sax waana saxiix ibn cabaas wuu ka sugan yahay masalada laga doodsan yahay waxa way aayadda uu u iyo ma muxkam baa mise waa mansuukh istidlaalku ma sax mise sax ma aha laga doodo laakiin isaga aar ahaan way uga sugan tahay inuu fatwoon jiray dadka raashiin unbay bixinayaan baabu qadaai ramadaana ramadaan qadihii qadayntiisuu baabu yahay mutataabican isaga oo ee laysracraacsiiyey isagoo israacraacsan la qaleeyo wa mutafariqan iyo isagoo kala tagtagsan wa ta'khiirihi qallayntiisoo la dibdhigo ilaa shacbaana shacbaan loo dibdhigo ramadaan baa kaa tegey abcan cudurdaar buu kaaga tegey qallihiis baa lagaa rabaa ama safar baad ahayd socdaada ama waad xanuunsanayso xanuun buu kaaga tegay ama weyhe haweentii nuujinaysay ama tii uurka lahayd acdaartii shareecadu ogolaatay ee loo afuri karay buu ramadaan ruuxii u afuray maxaa laga rabaa fa ciddatun min ayaamin ukhra sooma inuu qalleeyaa laga rabaa okay qallihii seebuu u qallaynaya ma laasim baa inuu israaciyo intii ka tagtay markuu qallaynayo bimaala toban beri baa kaa tagtay tobankaba ma inaad isku daba qabataa laazima markaad qallaynayso mise waad kala googooyn kartaa oo intaad hadda maalin soontaad haddana iska afuri kartaa haddana dhowr beri kadibna qayb baad soomi haddana waa iska afuri haddana mutafariqanta waa saas mutataabicanna waa inaad qallihii markaad bilowdo aadan kala joojinin afurna u dhaxaysinine kulli isku dabxidho wa marka isku dabaxidhkuma laazim baa qalla mise laazim ma aho ruuxu wuu kala jarjari karaa taa waa qodob masalada labaadi waxa weeye qallaha soonkii kaa tegey ilaa shacbaan ma u dibdhigi karta mise waa laazim ramadaan haddii laga baxaba xilliga ugu horraya inaad qallayso mise inta aan ramadaan kugu soo gelin oo dhan shacbaanba aad qallaysida khiyaar baad leedoo dib baad isaga dhigi karta waa masalada labaadoo ama waa rukniga labaadee tarjamada oo wa ta'khiirihi ilaa shacbaana waa shacbaan in loo dibdhigi karo qallahaas can ibni cumara radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal ly slam qaala wuxuu yidhi qadaa'u ramadaana ramadaan qallihiisu in shaaa hadduu doono faraqa wuu kala geynayaa wa in shaaa hadduu toonana taabaca wuu israacsiinayaa hadduu doonana ha kala soo soomo hadduu doonana ha isku xijiyo ruuxii soomaya waay ee qallaynaya rawahu daara cilada dacfiguna waxa weeyaan nin waxaa ku jira la yidhahdo sufyaan ibnu bishr alansaari oo daciifa ku jira waxaan dhihi laha oo majhuula ku jira saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaam albayhaqi xaafid ibnu xajar iyo sheekh albani iyo way daciifinaya alimaam ibnu khusayma isku dayay inuu saxiixiyo iyo shawkaanina inuu waxoogaa shawaahid ku xoojiyo laakiin xadiisku waa tabar daran yahay ma sugna hadduu sugnaan lahaana warkuba waa dhammaan laha masalada fiqhiyan waaba iska dhammaan lahaa war lagumama doodeenba lakiin xadiiskuma sugna yuusan sugnaanina waxaa daliishaday fuqahada qabta inaysan israacraacintu laazim ahayn laakiin de markii ay doodi timaaddo waxaa la leeyahay kani deliil idinma ahe meel iska dhiga xadiis daciifa ah, ma cuskan kartaane kaas inaga daaya qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi qaala ibnu cabbaas cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi laa ba'sa wax dhiba kuma jiro an yufariqa inuu kala geeyo qallihii ah, inuu kala soosoomo oo kala oo afur dhexaysiiyo wax dhiba male buuhi liqowli illaahi tacaala ilaahay odhaahdiisa darteed uu yidhi fa ciddatun fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday ciddatun tiro oo min ayaamin maalmaa ukhra oo kale ruuxii afuray waxaa laga rabaa maalmo kale oo kuwii uu soomay kuwii uu afuray u dhigma ah, kuwii uu afuray maalmo kaleo u dhigma ayaa korkiisa oo inuu qalleeya aayaddaasuu u deliishaday cabdullahi bnu cabaas oo wuxuu leeyahay dhib male in la kala geeyo su-aashu waxay tahay aayaddu dhankay kaa tusaysaa seese loogu deliishan karaa inay bannaan tahay tafriiqu inuu bannaan yahay ya ciddatun min ayaamin ukhar see loogu deliishan karaa yaa isku day haye waa uun maalmo uun a ah, muusan caddayn sax wa saas wa ah, waa la ilaaqay waa la itlaaqaye aayaddu maynan dhihin maalmo isku xiga mayna dhihin laakiin maxay tidhi maalmo uunbay tidhi way itlaaqday haddii la itlaaqay oon la qaydinna waxaa laga fahmayaa in laysraacraacin karo iyo in la kala gogoyn karo soo maa fi ciddatun min ayaamin ukhar ilaaqa aayaduu deliishanayaa ibnu cabaas marka waana istidlaal saxa ah waay lanna naska inaad tidhaahdo saasaa loo jeedaayo macnihiisa mutlaqa ama caamka aad qaydo daliil kale ay u baahantah asalku marka waxa weye aayadda dilaaladeeda ilaaqa wuxuu faa'iidaynayaa in tafriiqu bannaan yahay ninkii yidhahda marka ma bannaane waa in tataabuc lagu sameeyo daliil buu u baahan yahay aayadda uu ilaaqeeda ku qaydo saas man ayb sidaana waxaa qaba aayaddu kutusayso ilaaqeedu ibnu cabaasna u deliishanayo waxaa kutusaya waxaa qabaan dhihi lahaa jumhuur culamaa ah, culimmada badankood saasay qabaan waxay leeyihiin in shaaa faraqa wa in shaaa taabaca haddaad rabtana israacraaci haddaad rabtana kala gogo ah, khiyaar baad leeda waan caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi nazlad waxaa soo degtay ciddatun min ayaamin ukhara mutataabicaatin saasay aayaddu kusoo degtay bay tihi faciddatun min ayaamin ukhara mutataabicaatin bay aayaddu ku timid bay tii fa saqatat waxaa dhacday bay tidhi oo meesha ka dhacday oo ka baxday mutataabicaatintii baa meesha ka baxday maxaa soo hadhay marka faciddatun min ayaamin ukhara soo hadhay ayb rawaahu daara qutni baa wariyey wa qaala wuxuu idhi isnaaduhu weye isnaadun weye saxiixun oo saxiixa aharkan caaisha ayaa waxaa deliishanaya culimmada qaarkoodoo qaba in eh, israacraacintu ay laasim tahay oo aan la kala gogoyn karin ama aan afur loo dhexaysiin karin laakiin aharkani daliil uma aha inuusan daliil ugu ahayn caaisha sida imaamubayhaqi uu leeyahay fasaqatat mutataabicaat wuxuu leeyahay aharka caaisha wuxuu ku tusayaa aayadda qur'aankii siday ku soo degtay inay ahayd faciddatun min ayaamin ukhara mutataabicaat kadibna waxaa meesha laga saaray oo la nasakhay mutataabicaat kelimadaasaa meeshii laga saarayoo la bedeloo la nasakhay maxaa soo hadhay marka faciddatun min ayaamin ukhara oo mutlaq ah aan qayd lahayn jumhuurtay marka daliil u tahay soo ma wailaa mutataabicatin hadday ilaa hadda aayad joogta ahaan lahayd baa la deliishan laha laakiin kelimo la nasakhay oo iyadaba la bedelay daliil idiin noqon mayso way macnaha imaam albayhaqina wuxuu leeyahay hadalka caaisha ay leedahay saqatat macno aan ahayn waa la nasakhay ma yeelan karo macnaha keliya lagu fasiri karo saqatat bimacnaa nusikhad waay tawiil kale qaadan karta maba jirtuu leeyahy wa can caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi wuxuu ahaa yakuunu mid uu ahaada calaya korkayga assawmu soom baan ahaan jiray oo min ramadaana ramadaan ah famaa astatiicu ma karayo an aqdiya inaan qalleeyo ilaa fi shacbaana shacbaan mooye wadaalika kaasina waxa weeye limakaani rasuulillahi sal lla lay rasuulka booskiisa darteed rasuulku booskuu iga joogo riwaayada bukhaari waxa weeyaan ashuqli binnebiy sal lay slam yani nebigaan ku mashquulsanahay wa sal la aley ayb rawahu ljamacatu baa waris yacnii ramadaanka ayaa maalmo ka tegayaan tabcan waxay uga tegayaan dee caadadii baa ku dhacaysa soo ma marka cudurdaar bay uga tegayaan kadibna waxay leedahay sanadka bilihiisa kaloo dhan waxay igu adkaanaysaa inaan qalleeyo oo maxay kuugu adkaanaysaa calashaane waxay leedahay nebiga khidmadiisaan ku mashquulsanahay shacbaan markay ramadaankii kale soo dhowdahay ayaan marka shacbaanta soomi jiray bet maalmihii iga tegay saasay leedahay ayb jumlada qaybta xadiiska qaybtiisa dambe wadalika limakaani rasuuli lahi sl lay wasalam jumladaa iyada ah culimmada qaarkood baa waxay leeyihiin waa jumla mudraja fi lxadiid siyaadadaasi xufaadda xadiidka qaar ka mida ah waxay leeyihiin xadiiska ka mid ma aha ee waa lagu darayoo ruwaadda qaarkood baa ku daray ayb marka xadiiskaas bay jumhuurta culimmadu waxay u deliishadeen ruuxii qallo lagu leeyahay oo ramadaan qaar ka tegay inaysan laazim ku ahayn oyna waajib ku noqonaynin qalluhu ilaa shacbaan oo ramadaankii kale ku xigta la gaadho markii soonkii kale ay ka laaban tahay maalmihii ka tegay in la eg markaasaa qalluhu laasim ku noqonaya matalan toban beri baa kaa tagtay soo ma ramadaankii bilaha kale inaad dedejisood bilahaas soonto laasim kuguma ah laakiin markay shacbaan soo gasho ramadaankii kalena soo dhowaado markaasaa la doonayaa ramadaanka kale intuusan kugu soo gelin inaad ka gaadhsiiso shacbaan lafteeda ilaa wakhtigu muddadii kaa tagtay ama maalmihii kaa tegay in la eg markay ramadaan waxaan u jeedaa shacbaan ka laaban yihiin shacbaan dhammaadkeeda ka laaban yihin markaasay laazim kugu noqonaysa leanna wax way markaa wax kuu laaban baa jirin wa ilaa hadday kuwaasi ku dhaafaan dee ramadaankii kalea kuusoo gelay markaana waxaa dhici karaysa inaad imi iyo dembi xambaarsato sidaas daraaddeed ba waxay leeyihiin xilligaasay laazim noqon ramadaanka kale in la gaarsiiyana inay khalad tahay in badanoo culimmada ka mida way qabaan oo xadiiskan caisha laga daliishanaalaga qaadanaya culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin waa qaabka sheekh albaani iyo hayrkood ay marayaan xadiidka caaisha lagama fahmayo lagamana qaadanayo inuu ruuxii oo kari karoon cudurdaar lahayn ilaa shacbaan inuu usii dibdhigo lagama fahmayo leh ee waxaa laga fahmayaa ruuxii cudurdaar iyo xaaja haysato ilaan caaisha maxay tidhi famaa astatiicu an aqdiya bay tidhi ma kari karin bay leedahay shacbaan ka hor ma kari karinoo nebiga khidmadiisan ku mashquulsanaa ruuxii sidaasoo kaleo xaaja haysato yaa ilaa shacbaan u dibdhigi kara laakiin ruuxii xaaje noocaasoo kale ayna haysanin waajibka asalkiisa markuu ku fuulo in la dedejiyaa asala ah. sooma soo ma asalkii wuxuu ahaa inaad ramadaankii soonto wakhtigiisa cudurdaar baa ku helayoo waad ka soo dibdhigtay cudurdaarkii baa meesha ka baxay safarkii ama xanuunkii ama caadadii kugu dhacday baa meesha ka baxday xilliga ugu horeeya jaaniska ugu horreeya kuu suuraba waa inaad soonto leanna haddaad dibdhigtaay ma geeri baad yaad yaad ammaan ka tahay soo geeri kuguma imaan karto asalka waajibaadka in la dadejiyaa asal ah in la dibdhiga ma aha bay leeyihiin xadiidkan caaishana waxa keliya laga qaadan kara waxa weeye waa ruuxii ay ku culus tahay oo aan ama keri karin ama ay ku adag tahay ayaa ilaa shacbaan u dibdhigi kara lafdiga xadiiskaana macnaha ku tusaya bay leeyihin ayb wayurwa waxaa la wariyaa biisnaadin waxaa lagu wariyaa daciifin oo tabar daran can abi hurayratana laga wariyaa can nabi sal lay waslam buu isaguna ka warin fii rajulin nin ninkaasoo mariida xanuunsaday fii ramadaana ramadaan dhexdeeda xanuunsaday oo fa aftara afuray nin qisadii oo ramadaan dhexdeeda xanuunsaday kadibna afuray uma kadibna saxa fayoobaaday oo walam yasum aan soomin u caafimaaday kadibna ma soomin yani jaanisuu ku somo helay markii hore xanuun baan ka tegsiyey ramadaankii laakiin wuu ka roonaaday jaanis uu ku soomuu helay ma soomin marka waa iska sii dibdhigay xataa adrakahu ilaa uu soo gaadho ku yimid ramadaanu aakhara ramadaan kale ramadaanu aakhara ramadaan kale ilaa uu ku yimid ayuu iska sii dibdhigay qaala wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam yasuumu wuxuu soomayaa ninkani aladii ramadaanka adrakahu hadda ku yimid ramadaanka adrakahu hadda uu soo haleelay kaasuu soomaya uma kadibna yasuumu wuxuu soomayaa alladii kii aftara uu afuray fiihi dhexdiisa oo kii hore ka tegay ah buu markaa kadib soomaya wa yucimu wuxuuna quudinayaa kulla yowmin maalin kasta oo maalmihii ka tegay ka mid ah, miskiinan miskiin buu quudinaya ayb yani cuntuu raacinayaa maalin kastoo maalmihii ka tegay ka mid oo ramadaanka kale kasoo soo dibdhacday ayb rawa waxaa wariyey buu hi addaara quطniy baa wariyey can abi hurayrata abu hurayru ka warinaya min qowlihi odhaahdiisa xaaluu yahay abu hurayre odhaahdiisii wey ee xadiis nabi isagoon ahayn wa qaala wuxuuna yidhi daaraqudni markuu wariyey isnaadun weeye saxiixun oo saxiixa mawquufun oo abu hurayre ku eg buu yidhi xadiisku min naaxiyati asinaaca alxadiiiya marka la yidhaahdo xadiidku isagoo marfuuc oo nebiga loo tiirinayo ma sugna saas daraaddeed baa wuxuu yidhi wa yurwaa biisnaadin daciifin can abi hurayrata can اnnebiy xadiis nebi haddii laga dhigo waa daciif sidaa ma sugna leanna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo cumar ibnu muusa cumar ibnu muusa ibnu wajiih nin la ku jira oo daciif jiddan ah ardaygiisa xadiiska ka warinayo ibraahim ibnu naafic la waa daciif xadiis nebi haddii laga dhigo marka ma sugnoo sanadkiisu waa daciif laakiin wuxuu sugan yahay asagoo abu hurayre ku eg oo qowlu abu hurayre ah way kala tahay soo ma abu hurayraa yidhi iyo nebigaa yidhi sooma kala ah abu hurayraa yidhi buu sax ku yahay oo uu sanadkiisu saxiix isagoo ah ku yimi ayib muxuu noqonayaa marka abu hurayra wuxuu yidhi ruuxii ramadaan ka tago wax ka mida dhaafaan ama isagu wada dhaafo oo iska joogay ilaa ramadaankii kala soo galo ramadaankaa soo galay buu soomaya kaa markuu ka baxana kii horee ka tegay buu soomayaa kaa ka tegay maalin kastana wuxuu raacinayaa soomidda miskiin quudintii buu raacinaya abu hurayray ka sugan tahay laakiin nebiga kama sugna saas maana nebiga kama sugna laakiin abu hurayray ka sugan tahay ayb kadalika waxay ka sugan tahay oo isagana sidaasoo kale ay uga sugan tahay in eh, cunto la raacinayo ibni cabaas bay isagana ka sugan tahay bisnaadin saxiix bay isagana kaga sugan tahay saas way macnaa ayb maxay imaanaysa marka haddiiba ramadaankii kale kugu soo gaadho wixii ka dambeeya soonka aad qallaynaysaay wuxuu noqonayaa inaad fidyo raaciso qallaha fidyadaasi maxay noqonaysaa calaa madhab waa nisfu saac kiilo iyo wixii uun ka agdhow ah calaa madhabna waa mud mudkuna waxa weeyaan waa saac rubci saac rubci taqriiban waxaa la yidhahdaa waa niskiilo iyo wax ku dhowahay markaas marka in soomidda la raacinayo soonka la raacinayo fidlo la raacinaya waa madhab اljumhuur alimaam nawowi sidaas soo guurinaya oo waxaa qaba shaafici iyo culimo kale laakiin abu xaniifa iyo asxaabtiisa iyo imaamu اlmusani aimmadii shaaficiyada ka mida iyo daawuudin الظaahiri waxay leeyihiin wax aan soon ahayn laguma laha xataa ramadaanno fara badan ha mareen waxaan soon ahayn raashiin wax la yidhahdo warkiisa ma jiray dheh fidya ma jirto ayb maxay deliishadeen aayaddii bay deliishadeen ah, faciddatun min ayaamin ukhar aayaddu waxay tidhi uun maalmihii kaa tegay kuwo la mida qalle laakiin aayaddu kuma darin haddii ramadaanka kale kugu soo galo raashiin raaci aayaddu ma dhihin soo ma waa mid labaadee wax xadiis nebi oo ku soo arooroo suganna ma jiro oo rasuulka ka sugna ficlan waana saas ya ruuxii kas uga tegey ma qallayn karaa mise ma qallayn karaa murankeedu taagany ruux ramadaan kas uga tegey jaanis uu ku qallaya dib ma loo siinaa mise loo siin maayaa masale ah saas daraaddeed baan taa uga warwareegahayaa iyada marka alimaam abu xaniifa iyo a'immadaasi waxay leeyihiin mas'alada in fidyo la raaciyo qallaha ah daliil ma leh laa min alqur'aan walaa min asunna amaa saxaabada haddii la yimaado ijtihaadkoodu waa iskhilaafsan yahay ijtihaadkooda hadduu iskhilaafana xujo maaha marba haddayna ijmaac ahayn oo iskhilaafaan midna midka kale ra'yigiisu wuxuu kaga xoog badnaan karaa inuu daliil wato waxaa intaa dheer asalka ruuxa muslimka xoolihiisu waa macsuum xoolaha ruuxa muslimka lagama qaadi karo waxaan daliil loo haynin idinkoon daliilu haynin cuntadii bixi oo yaa yidhi abu hureyre ibnu cabaas baa yidhi oo de ragka saxaabadii ah khilaafay qowlkooda ka xujaysan marka masaladaasi waxay u xoog badan tahay ra'yiga abu xaniifa iyo ragga raacsan bay u xoog badan tahay oo ah inayna fidya jirin oo soonkii keliya laga rabo ayb waruya waxaa la wariyey buu ihi fii snaadi waruya waxaa la wariyey buu ihi can ibni cumara ibni cumar waxaa laga warin can inebi buu isaguna ka warin sal alla alay wasalam qaala inuu yidhi man maata masaladaasi marka waa sidaas madhab kaloo saddexaad baaba jiro culimmadii eh, salafka qaar ka mid ay ah, qabeen bacdu saxaaba iyo taabiciin baa qabayo waxay dhihi jireenba haddii ruux ramadaankii kale usoo galo oo eh, markii horena uu cudurdaar uga tegay eh, cudurdaar sharciga uu soonkii uga tegay ramadaan kalena usoo galo wixii intaa ka dambeeya raashiin uma bixinba qallaba lagama rabay dheheen ya marka waa saddex madaaba ogow qole waxay leeyihiin raashiin basaaba laga rabaa qallaba lagama rabo qaar waxay leeyihiin ma ahe qallo keliya laga rabaa oo raashiin lagama rabo qolada saddexaadna maxay dheheen ya labadaba waa laga rabaa ra'yiga ugu xoog badan marka ee daliilkiisu xoogga badan yaha waa in soonka lagu laasimiyo cuntaduna meesha ka baxda kaasaa xoog badan warwi waxaa la wariyey can ibni cumar ibni cumar waxaa laga warin can inabiy sal lay slam isaguna nabiga uu ka warin qaala nabigu inuu yidhi man maata ruuxii dhinta walxaal calayhi korkiisa siyaamu shahri ramadaana bisha ramadaan soonkeedu uu korkiisa yahay soonkii bisha ramadaan isagoo ay korkiisa tahay ruuxii dhinta oo lagu leeyahay falyucim ha quudiyo canhu xaggiisa ah, falyucam ha la quudiyodhe canhu xaggiisa makana kulli yowmin maalin kasta bedelkeeda miskiinan miskiin ha laga quudiyo maalin kasta bedelkeeda ruux miskiina ha laga quudiyo ayb wa isnaaduhu sanadkiisuna daciifun wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu ihi wasaxiixu sida saxiixa ah annahu isagu aarkani can ibni cumar buu ka ahaaday mawquufu can ibni cumar xaal laga warinayo mawquufun waay sida kii horu la mid yahay haddii ibnu cumar baa nebiga ka warinaya ay noqoto xadiiska marfuuc laga dhigo waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira muxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi layla faqiihii daciifka ahaa xadiiska xaggiisa daciif buu ku yahay lakiin faqiih waay fuqahadii salaf ka mid sanadka ku jira waa xadiisku markuu marfuuc yahay saasuuna daciif ku yahay laakiin biisnaadin saxiix wuxuu kaga sugan yahay cabdulaahi bni cumar oo ijtihaadkiisi iyo ra'yigiisa ruuxii dhintay isagoo soon lagu leeyahay hee qallaba lagama rabee maalin kasta beddelkeeda miskiin ha quudiyo waa soo sheegnay soo ma wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi idaa marida arajulu ruuxu hadduu jirrado hee fii ramadaana ramadaan dhexdeeda hadduu jirrado uma kadibna maata uu dhinto oo walam yasum uusan soomin ucima waa la quudini canhu xaggiisa walam yakun mana ahaanin calayhi korkiisa qadaa'un qallana ma ahaanin in nadara hadduu nadrana oo isagoo nadray oo lagu leeyaho nadarkii fulinin saa ku dhintana qadaa canhu waxaa ka gudaya soonkii nadarka ahaa waliyuhu xigtadiisa qaraabadiisaa ka gudaysa ruuxa qariibkiisa rawa abu daawuud baa wariyey waa aar saxiixa marka waa qoladaan sheegayn ibnu cumar iyo ibn cabbaas iyo taabiciinta qaar ka mid ah saciid ibnu musayab iyo baa waxay qabeen haddiiba cudurdaarba uu kugu dhaafay cunto unbaa wad bixine soomba lagaama rabo qallaba lagaama raboba saas way maanaa ayb yacni waxa weyaan ruuxii dhintay waay ruuxii dhintay ruuxii dhintay bay ka hadlayaan ruuxii dhintay isagoo soon lagu leeyahay cuntaa laga bixinaya cuntaa laga bixinayaa oo eh, qaraabadiisaa ka ka cunta bixinaysa ayib laba mid waaye ruuxa haddii isagoo qallo lagu leeyahay qallahaasina soon qallo ah qallahaana markuu uga ka tegayey oo cudurdaar sharciya uga tegay intii ka dambaysay ka tegidda uu ka tegey intii ka dambaysayna jaanis hadduusan u helin jaanisweyn maxaan ka wadnaa cudurdaarkii uuga tegay baa weligiiba hayay ilaa uu ku dhintay masalan wuu xanuunsaday xanuun buu uga tegey xanuunkii kamaba kicina wuu u dhintay soo ma ama ma ahee gabadhii caaday uga tagtay ayadoon caadadii ka gu'in laguna leeyahay maalmo ay ka tagtay ayay sidaa ku dhimatay wahaakadaa ama safar buu uga tegey safarkii suu ugu jiray oo u wareegahayoo safar ugu jiray bay tiisii timid isagoo lagu leeyahay soon lagu leeyahay cudurdaarkii uu uga tegey maba faaruqinba ilaa uu dhintay ka noocaasoo kale ah lagana qallayn maayo laga soomi maayo raashiinna laga bixin maayo waxbaba laguma lahaba sidaas waa madhabka jumhuurulculamaa ay qabaan alimaamu nawowina caleyh raxmatullahi uu soo guurinaya waxba inayna ku waajibaynin cudurkii cudurdaarkii ila maadaama uu ku dhintay waana sidaasi sida ay qabaan a'immada shaafici maalik abu xaniifa axmed bal madhabulkaafa waay dad yar baa khilaafay maxaa yeele waxay leeyihiin addoonkani cudurdaarkii shareecadu ay uga riday soonka ayaa weli hayay sidaasuuna ku dhintay waxba laguma laha marka yani lagana qallayn maayo raashiinna laga bixin waxaa la mid ah oo aad hadda u badan dumarka marna sannadna nuujinaya sannadna uur kale maba aynan faaruq jaanisay ku soonto oo ku qallaysaba ma helinba ah, sannadna uur bay lahayd sannadna way nuujinaysa markay nuujinayso ma soomi karto markay uurka leedana ma soomi karto ma kari karto toban sano udhowsan saasay ku wada wayna dhimatay maxaa la samaynaa waxba laguma laha qallana lagama rabo raashinna lagama rabo oo sababtu maxay tahay cudurdaarkii shareecadu ay uga tagtay ee shareecadu u ogolaatay baa hayey ilaahay ku dhimatay taasaa la mida soo cidda laga doodaya marka ma laga soomi mise raashiin baa laga bixin waa ciddii cudurdaar uga tagtay cudurdaarkiina uu faaruqay jaanis uu ku soomoo ku qalleeyana helay jaaniskiina dayacay oo dibdhigay saana ku dhintay kaasay dooddu imaanaysaa marka ma raashiin baa laga bixin mise waa laga soomi waana masle baabkan soo socdana waxbuu kaga hadli doonaa saas way maanaa baabu sawmi nadri can ilmayit ah, meydka soomidiisuu baabuu yahay laga soomayo sawmu nadri soonkii nadarka haadhe oo mayiti meydka xaggiisa laga soomo nadri bimacnaa soonkaa laba nooca soonka waajibka waa laba nooc waajib asli ah oo kii ilaahay kugu waajibiyey ah iyo mid aad adigu isku laasimsay oo nadar ah kan nadarka marka haddaad adoon gudin ku dhimato kaas in lagaa soomi ayuu kaga hadlayaa baabka kii ka warran asalka ahaa haddaan ku dhinto kii nadarkeen anigu isku laasima laakiin kii ilaahay i saaraya faradka asalka ah isagoo laygu leehay hadaan ku dhinto ka warran kaas maadaama imaamku uu yahay imaam madhabkiisu xambali yahay baabkan wuxuu tilmaamayaa waa madhabka imaamu axmed oo soonka layska soomi karo waa ka nadarka keliya soonkii waajibkaee asalka ah hadduu ruux isagoo uu lagu leeyahay ku dhinto lagamaba soomi karaba soonka waajibkee layska soomi kara axaadiista ku yimid waa midkii nadar ku yimid nadar kugu laazimiye adaa isku nadray adaa nadar oo isku laazimiye kaaway kale iska qallayn karo saas daraaddeed buu imaamku baabka khasoo baabu sawmi nadri can ilmayit madhabkii imaam axmed buu ku socdaa marka masaladaana waa arki doonaa khilaaf baa ku jira can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana imra'atan haweenaybaa qaalad waxay tidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow inna ummii hooyaday maatat way dhimatay wa calayha walxaal calayha korkeeda uu yahay sawmu nadrin soom nadra iyadoo lagu leeyahay bay dhimatay afa asuumu canha ma ka soomaa faqaala nebigu wuxu uhi sal lay slam ara'ayti bal ka warran low kaana hadduu ahaan lahaa calaa ummiki hooyadaa korkeeda daynun dayn hadday ahaan lahayd oo faqadaytiihi aad ka guddo akaana ma ahaan lahaa yu'addii mid gudaya daalika arrinkaasi canha xaggeeda haddii hooyadaa dayn dad ku leeyihiin oo deyntii aad ka bixiso xaqii lagu lahaa hooyadaa ma ka gudaysa maxaa jawaabtu noqonaysaa marka ya qaalad waxay tidhi nacamhaa xuquuq bini aadanoo lagu lahaa anigii ilmaheediia haddaan ka bixiyo de intaasi waa ku filantaha waa ka gudmaysaa jawaabtu waa ta qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam fasuumii soon marka can ummiki hooyadaa ka soon meesha waa qiyaas darbu lmhaal waa si macaanida caqliga iyo fahamka loogu soo dhoweeyo hadiiba dayntii hooyadaa lagu lahaa haddaad ka bixiso ay ka gudmayso daynta allana hadaad ka guddo waa gudmaysaa waay soo saas maa nadarka ruuxuu isku laasimiye waa dayn alla ku leeyahy soo ma daynta khalqiga haddaad ka bixiso haday ka gudmayso ta allana hadaad ka guddo way ka gudmaysaa waay saasaa marka nabigu ugu soo dhaweeyey salawatu rabbi waslamu aleyh ahrajaahu bukhaariyo muslim baa soo saaray ayb wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan ana mra'atan haweeney baa rakibat ilbaxra badday fuushay badday martay wa ah, doomaha badda maraysay raacday fa nadarad markaasay nadartay waxay ku nadartay in illaahu haddii alle najaaha uu badbaadiyoo samata bixiyo an tasuuma inay soonto shahran bil inay soonto ilan baddu waa khatar soo maha ilaahayow haddaad faanjaaha allahu allaa samato bixiyoo badbaadiyey falam tasum maynan soomin xataa maatad ilaa ay dhimatay ibni aadamku sida marka horena war nadarka iska daa lagama karo marka dambe uu qoorta la galo wuxuu rabay uu helana wuxuu ku sheekh ma awoodi karee bal maxaa kaleoo lagu bedeli karaa buu ku war marka hore iska daa nadarkani sidiisaba waxaan ilaahay agtiisa qornayn ma keeno saas daraaddeed buu nebigu ku taliyey iska daaya haasatan nadrulijaajka kan shardiga ah ayib haddaadse gasho waa inaad soonto waa inaad la timaado macnaha wixii haddaad hesho fa jaa'ad waxaa timid marka qaraabatun oo lahaa haweenayda u sugnaatay ila rasuulilahi bay u yimaadeen sal ly sl qaraabadeedii baa u yimid fadakarad markaasay sheegtay qaraabadii daalika arrinka nabigay u sheegeen faqaala markaasuu nebigu sal lay slam suumii soon canhaa xaggeeda ka soon gabadheeda oo hore waay manaa yani gabadheedii bay suumii soom buu yidhi canhaa xaggeeda rawaahu axmed baa wariye wannasaa'i wa abu daawuud xadiidku waa saxiix sidaana waxaa qaba soonka nadarkaa ruuxii ku dhintay in laga soomayo waxaa qaba layth axmed isxaaq abu cubayd iyo qayrkood baa qaba saas way macnaha culimo kale waxay qabaan waa maalik iyo abu xaniifa iyo shaafici fi ljadiid wax soon la yidhaahdo layska soomi kara maba jiraba laa nadar walaa mid kale toona kaasay mareen leanna waxay leeyihiin adiga haddaad salaad adoo lagugu leeyahay dhimato ma lagaa tukan karaa ya war hebel waa dhintay ha laga tukado ma dhahayna maya sidaan laisaga salaadi karin baan laysagana soomi karin badhe cibaadaadka asalkaee badaniga laysuma samayn kara waa badani maxdi ah halkaasay marayaan ayib qaarna kala qaadi doonaan wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi ana rasuula lahi sal ly slm rasuulku qaala wuxuu yidhi man maata ruuxii dhinta wa calayhi siyaaman asagoo soon korkiisa uu yahay saama waxaa ka soomaya canhu xaggiisa waliyuhu xigtadiisa ama qaraabadiisaa ka soomaya qariibkiisa u dhow ruuxa xigtadiisabaa ka soomaya muttafaqun caleyh xadiidkani ilaaqiisa wuxuu faa'iidaynayaa ruuxii soon ku dhinta isagoo lagu leeyahay qaraabadiisaa ka soomaysa ma kala qaadin soonkaasi inuu nadar yahay iyo inuu yahay soonkii waajibka asalka ahaa xadiisku ma kala qaadin sooma idlaaqiisaasna waxaa daliishaday oo soonka dadka lagu leeyahay soonkii asalka ha noqda ama nadar ha noqda in laga soomi karo ilaaqiisaa waxaa u daliishaday culimo badan waxaa ka mid culimada ah culimmada xadiiska asxaabu lxadiid jamacada muxadisiinta shaaficiyada waxaa ka mid a ah imaam abu thawr bal imaam ulbayhaqi wuxuu soo guuriyay imaamu shaafici ka soo guuriyey inuu yidhi xadiidkani hadduu sugnaado waan qabaa xadiiskuna waa sugan yahay soo ma adiiskuwa sugan xadiista uu tacliiqiyey bay ka mid tahay buhari aleh raxma waxan ujeeda shaafici ku xidhay inuu qaato sixadiisa uu ku xidhay saasaa jirta manaa ayb saasay qabaan laakiin imaamu axmed iyo horeen soo sheegnay waxay leeyihiin xadiiskani waxaa laga wadaa waa soonka nadarka oo maxaa kutusaya axaadiistaa kaley ku qaydeen axaadiistaa kale waa qisooyin kale waana xawaadiis cayni ah kana waa xadii caam ah waa xadiis mulaqa ah. marka maxaad isugu waay asalka waxa weye in la daayo la yidhahda ciddii ha soomo ku dhimato soon noocood siduu dooni soonkaasaa ku yimaadeen ya sida loo badan yahy waxay lehin laasimkuma ah qaar baaba soo dhigtay culimmada ka mid waxay yidhahdeen waa laazim inaad ka soontaan ah, qaar baa halkaa maray laakiin sida loo badan yahay maaha ayib waan buraydata aaaartii hore ean soo marnayna waxay tilmaamaysaa haddii laga soomi waayo hee in raashiin laga bixinayo soo saas maa laakiin yaa waaye yaa waaye ruuxa laga soomi ama raashiin laga bixinayo somaynaan soo sheegin waa ruuxii inuu qalleeyo jaanis u helay cudurdaarkiina mxuu ahaaye e, e, mxuu ahaaye uu ka dhammaaday kadibna jaanis uu sooma helo ku qalleeyo aan qallaynin sidaana ku dhintay kaas way kalaga hadlayan markaisagan kaa cudurdaarkii siduu u socday ku dhintay waan soo hadalnay waan ka soo sheegnay sooma isaga qallana laguma laha lagana qallayn maayo raashiinna laga bixin maayo kan kale way waxa doodu ka taaganta macnaha ayb wacan buraydata waxaa laga warinaya qaala wuxu uhi waqti ana anigu jaalisun mid fadhiya aan ahay cinda rasuulilahi sal lay rasuulka agtiisa anigoo fadhiya id markaasaa atathu nebiga waxaa u timid imra'atun haweenay faqaalad waxay tidhi innii anugu rasuul allow tasadaqtu waan sadaqaystay calaa ummii hooyadii korkeeda waxaan ku sadaqaystoon siiyey bijaariyatin gabadh addoon ah. wa inahaa hooyaday wa inahaa iyadii oo hooyaday maatad waa dhimatay hooyaday baan gabadh addoona ah hadda ka horsiiyey wayna dhimatay hooyo ayib gabadhii addoonta ahayd marka see loogu talin waayo fa qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam wajaba waa waajibay oo wuu sugnaaday weeye ajruka ajirkaagii waa sugnaaday sadaqadii hooye aad siisay ajirkii horta waa kuu sugan yahay meel buu ku yaalla wa raddaha jaariyadiina waxaa soo celiyey calayka korkaaga ku soo celiyey almiiraahu dhaxalkii soo maa hooyadaa baad siisay markaad siisayna hooye ka dhimatay adigiibaa dhaxal u leh sadaqa aad bixiso dib u qaadatay soo waxay soo gelaysaa alcaa'idu fii hibati kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qayhi miyay soo geli maya ma soo gelayso leanna markan dhaxalku wuxuu ku milkisiiyo waa milkisiin ijbaari oo qasab ah saas daraaddeed ninkii yidhaahda aabbahay dhaxalkiisu anu maba roo maba qaadanhayaba war laga yeelaya maaha mabahaba lagumaba baryayaba bimujarad ruuxii uu dhintay dadkii dhaxalka lahaa ruux walba xaqiisii toos buu u leeyahy ama aduu ka carar xoolahaaga ama sadaqayso ama qaado hawl kuu taallo waa marka waxaa la yidhahdaa tamliik ijbaari a la yidhahdaa tan laga hadlayo ee hibadaadii baad ku noqotay laleeyahayna waa ku noqosho adigu aad khiyaarkeeda leedahay ama dib baad u iibsatay sida xadiiskii cali xadiiskii cumar qisadiisii faraska soo ma garanaysaan ama dibbaa inta laguu siiyey baa dib u qaadatay ama xaaba tire warii soo celi waxayg bilaash baan marka horeba kugu siiye murankaagaa batae adeer ii soo celi baa tii waxaasoo laga hadlaya qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka innahu kaana waxaa ahaa calayhaa hooyo korkeeda sawmu shahrin bil soonkeed baa korkeeda ahaa afa asuumu canhaa ma ka soomaa qaala wuxuu nebi sal lay slam suumii soon canhaa xaggeeda qaalad waxay tidhi haddana innahaa iyadu oo hooyo ah lam taxuja maynan xajin qatu weligeed afa axuju canhaa ma ka xajiyaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam xujii ka xaji waxaa wariya xadiidka axmed wa muslim wa abu dawuud watirmidi wa saxaxahu walimuslim waxaa u sugnaaday fii riwaayatin sawmu shahrayni laba bilood soonkood baa korkeeda ah marka intaba nebigu waa fasaxay sal ly slm haweentaa marka soonka lagu lahaa xadiisku ma sheegin ma kii asalkaabuu ahaa mise soon nadaru ahaa lama kala qaadin soo ma haddana ka soon buu yidhi ka soon buu nebi sal ly slm la daba xajki isaga adilo kalu leeyahy xajka dadka dhintay in laga xajin karo adiladiisu isaga way farabadanta murankiisuna waa yaryah bacduljawaanib baa culimmada qaarkood ka doodaya sawmu taawuc baabu sawmi sittin min shawaal aadaama meesha wuxuu ka guda gelayaa intii aan soo marnay axkaamta soonka waajibka ah iyo wixii ku saabsan bay soomankii sunnada ah meerka meesha ka tukanay sawmu tatawuc waa siyaado oo waajibkii bay siyaado ku yihiin wuxuu ka bilaabay baabu sawmi sittin min shawaal lix beri oo bisha shawaal ka mida soomideeduu baabu yahay waa bisha ramadaan ka dambaysa can abi ayuubin can rasuuli lahi sal lay slm abu ayuub wuxuu wari rasuulkana ka warinaya qaala inuu nebigu uri sal lay waslam man saama ciddii soonta ramadaana ramadaan uma kadibna atbacahu raacsiya sittan lix oo min shawaal bisha shawaal ka mid ah fadalika kaasi siyaamu dahri waa sanadkii soomidiisa waay zamanka iyo sanadkao dhan soomkiisa waay adoo soomay oo kale waay rawahu ljamacatu waa warisay ila albukhaariya iyo wanasaa-i iyo nasaa-i mooye ayb warawaa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyey min xadiidi jaabirin jaabir xadiidkiisa xaalu yahay kadalika bayhaqina waa wariyay markuu xadiidka jaabir yahay sanadkiisu waa daciif camr ibnu jaabir alxadrami nin la yidhahdaa ku jira sanadka oo daciifa laakiin ka xadiid ahaan matnigu waa saxiix liqayri lanna ka horaa u markhaati kacaya soo maa laakiin sanadkaa daciif wa can thawbaana thawbaan waxaa laga warin can rasuulilahi uu ka warin sal lay slam annahu nebigu qaala inuu yidhi man saama ruuxii sooma ramadaana ramadaan sooma iyo wa sittata ayaamin lix berina sooma bacda alfitri afurka kadib yacni maalinta ciidee afurka wixii ka dambeeya sooma kaana wuxuu ahaanayaa tamaamu sanati sanadka dhammaystirkiisiibuu noqonaya sanad dhan dhammaystirkiibuu noqonoo aad soomanay wuxuuna yidhi man jaaa ruuxii yimaada bilxasanati say sanadku ugu imaanaysa ilan bil soomanay soddon beri ah soo ama sagaal iyo labaatan beri ah lix berina waad ka dambaysiisa see u noqonaysaa sanadkao dhan inaad soomanay waata man jaa'a ruuxii yimaada bilxasanati mid wanaagsan ruuxii la yimaada falahu waxaa u sugnaaday cashru amhaaliha toban ayadoo kale abuu leeyahy rawaxa wariyey ibnu maaja kadalika axmed iyo daarimi iyo nasa'i fi lkubra ibnu khusayma iyo keyrkood baa wariyey sanadkiisuna waa xasan xadiidkuuse waa saxiixun lighayrihi bimacnaa wuxuu inoo caddeeyey sida ay sanadkao dhan ku noqonayso oo markaad bil soonto bishiina toban toban goor lagu laban laabo waa meeqa bilood ya waa toban bilood waa ugu yaraan inta la laban laabo waay alxasanatu bicashri amhaaliha sanadkii meeqaa ka laaban marka laba bilood labada bilood waa imise beri lixdan ugu badnaan soo ma lix beri baad ramadaankii ka dambaysiisay iyadiina toban baa lagugu dhuftay meeqay noqotay ya har lix toban ku dhufto waa lixdan labadii bilood ee kuu laabnaydna halkaasay ku egta sanadkao dhan adoo soomanaa ka dhig marka saasay ku imaanaysaa alxasanatu bicashri amhaaliha waa ilaahay fadligii tabaaraka wa tacaala yacni ugu yaraan toban goor in lagu labanlaabo waxaa dhici karta dadka qaarkood in loo labanlaabo sabcumi'ati dacif toddoba boqol ka badan qaar baa loo sii labanlaabi laakiin waa inta ugu yar xadiistaasi waxay faa'iidaynaysaa bisha ramadaan hadday dhammaato lix beri oo shawaala in la soomo inay sunno tahay ayb sidaasna waxaa qaba inay sunno tahay imaamu shaafici axmed daawuddini daahiri iyo hayrkood waxaa la yaab leh cilmigu moogta waa badwa alimaamu maalik iyo abu xaniifa waxay yidhaahdeen lixdaa beri in la soomo waaba karaahiyey dheheen <laughs> waaba karaahiyo waa laba imaam wa war maxaad karaahiya u dhahdeen waxay dhaheen si aan loogu malaynin ilaan waajibkii bay dabagelaysaa soo maha si aan waajib loogu qaadanin bay dhaheen maaligna wuxuu yidhi culimmada intaan soo gaadhay wax soomayaba ma arkin bu oo dee maaligow haddaadan arkin xadiiska nebigana ay ku sugnaato soo xadiiska la qaadan maayo masaa-isha ogow culimmadii waaweynayd bay ka hoos bixi jirtay yaa marka kuwa annaga iyo kuwa hadda joogo afaraydooda tuuranahaya wax badan inay ka hoos bixi shaki kuma jiro sooma marka way ka hoos baxday waa midda labaadee in waajib loo qaataan ka yaabaynaa sunno nebiga ka sugan looma radiyo saas daraaddeed cala sawaab way sugan tahay waana sunno jumhuurtu waxay leeyihiin ragga qaba waxay leeyihiin waxaa fiican in aad isku xijisaa sunna waxaa kaloo fiican markay ramadaanku baxaba inaad ku daba qabato laakiin laazim ma ah waa un bisha shawaal lix ka mida ah un inaad soonto laakiin kudabaqabashadu way fiican tahay bay leey iyo iyaga in laysku xijiyo baabu sawmi cashri dilxija baabkan aan ku daraynaa insha allahu tacala wuxuu baab u yahay tobanka bisha dilxijo soomitaankeeda iyo wa ta'kiidi yowmi carafa maalinta carafa adkaynteeda soonkeedoo la adkeeyo lighayri lxaaji xaajiga keyrkii cid aan xaaji ahayn yani in loo adkeeyo oy sunno u tahay wey manaa ayb laba masalou kaga hadlaya bisha dilxija oo bisha carafa aanu naqaana tobankeeda beriye hore soonku inuu sunno yahay tobanka beri garo oo maalintii ciiddaa ku jirto tobnaad ayada taasi qacan way ka baxaysaa laakiin waa sagaalka bisha u horeeya bilowgeeda ilaa maalinka sagaalaad oo carafada talabaad weeye maalinka sagaalaadoo bisha carafa si gooni ah iyada in la adkeeyo oo loo adkeeyo soonkeeda in la adkeeyo oo fadiilo gooni ah iyada kusoo aroortay laakiin xaajiga carafa taagan maalinka isaga maya ligayri lxaaji isagu ma soomaya maalinkaas can xabsata binti cumar way qaalad waxay tidhi arbacun afar lam yakun muusan ahayn yadacuhunna kuwa uu ka tago rasuulu lahi sal ley wasalam afar nebigu kama tegi jirin siyaamu caashuuraa tobanka bisha muxaram soonkeeda kama tegi jirin baab gooniyuu u samayn doonaa waynoo soo socdaa walcashru iyo tobanka tobanka bisha dilxije hore sagaalkuu ka wadaay wa alaaatu ayaamin iyo saddex beri min kulli shahrin bil kasta inuu ka soomo warakcatayni iyo labada ragcadood oo qabla alghadaati salaada subax ka horeeya kama tegi jirna afartaas rawahu axmed baa wariyey wannasaa'i kadalika ibnu xibbaan iyo tabarani abu yacla baa wariyey waa xadiis daciif ma sugna lanna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo abu isxaaqin alashjaci oo majhuula ku jira halka jumle ee ka sugani waxa weeyaan ee nebigu uusan weligii ka tegi jirin warakcatayni qabla alghadaati jumladaa u dambaysa baa sugan oo labada ragcadoodee salaadda subax ka horeeya nebigu safarna kama tegi jirin iqaamo iyo joogitaanna kama tegi jirin taa way sugan tahay iyadu oo shaahid bay leedahay laakiin inta hore kamuusa tegi karin markii kama tegi jirin haddii la yidhahdo daciif bay noqonaysaa ma sugna marka laakiin waxaa sugan oo fii sunani abi daawuud ku sugan iyo hayrkii min xadiidi bacdi aswaaji الnabiy nebiga xaasaskiisa qaar ka mida ah laga warinaya waxay leedahay kaana yasuumu tisca dilxija sagaalka dilxija waa soomi jir wa yowma caashuuraa maalinta caashuuraan waa soomi jir wa alaaata ayaam min kulli shahrin bil kastana saddex beri buu ka soomi jir marka tisca dilxija inuu soomi jiray bay ku tusi waana sugan yahay xadiidkaasi can bacdi aswaaji nabi marka la yidhahdo waxaa u markhaati kacaya oo sagaalka beri ee bisha carafa u horeeya in la soomi karo ku tusaya xadiidkii ibni cabaas fii saxiixi lbukhaari maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna cumuumka alcamalu saalixu waxaa soo gelaya soonka marka carafa markay dhalataba soon baad bilaabi kartaa sagaalka beli waa soomi kartaa sidaasaa raajix haddii la yidhahdo oo maxaad kaga jawaabaysaan xadiid caaishaa jira oo ay leedahay maa ra'aytuhu saa'iman fi lcashri qad weligay ma arkin nebigoo sooman tobanka dilxija maxaa lagaga jawaabaya waxaa lagaga jawaabaya caaisha ma arkin bay tidhi waxay ka hadashay iyada araggeediiyo cilmigeeday ka hadashay haddayna iyadoo arkin oynan cilmigeeda helinna saxaabo kalaa heshay soo ma waman calima xujatun calaa man lam yaclam cilmiga hal ruuxoo wada koobay ma jira caaishaba ha ahaadee cilmigii nabiga laga soo guuriyey haddii qaar saxaabada ka mida ah ay soo guuriyaan qaarna ay yidhaahdaan maanaan arkin qolada sugtay baa la qaadanaya leanna cilmigu waa qaybsanaayo qolada qaar bay soo guuriyeen caaisha marka waxay ka hadlaysaa waa uun qadarka iyada cilmigeeda iyo araggeeday ka hadlaysa wax badanoo cilmiga ka midana oo nebiga ka suganna saxaabada kalaa wariyey oo iyadu cilmigii o dhamnayna koobe saasaa lagaga jawaabaya wa can abi qataadata qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi sawmu yowmi carafa maalinta carafa soomideedu yukafiru wuxuu asturayaa oo dhaafayaa sanatayni laba sannadood dembigooda maadiyatin maadiyatan sanna tagtay wa mustaqbilatan iyo sanad soo socda wa sawmu yowmi caashuuraa maalinta tobnaad ee muxaram soomideeduna yukafiru wuxuu asturayaa oo tirayaa oo lagu dhaafayaa sanatan maadiyatan sana tagtay sanadkii tagay baa dembigiisa lagu dhaafaya marka koodee fadli badan ya yowma carafa waa fadli badan leanna laba sana isaga dembigiisa lagu dhaafi caashuurana waa hal sanoo tegey rawahu ljamacatu baa warisay ila lbuhaariyo bukhaari mooye watirmidiya iyo tirmidi mooye marka maalinta carafa ee xujaydu ay banka carafa taagan yihiin dadka intooda kaleen xajka jirin inay soomaan baa sunno ah xadiiska nabiga daliil u ah salawatulya jirkaas lagu sheegay sal lay slam wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi naha wuu reebay rasulu lahi rasuulku wuxuu reebay can sawmi yowmi carafata maalinta carafa soomitaankeeduu reebay bicarafaatin carafa lagu soomo maalintaa sagaalado bisha carafa in banka carafa dadka taaganay ay soomaan nebigu waa reebay rawahu axmed baa wariyey wabn kadalika abu daawuud iyo nasaa'i keyrkood baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif nin la alcabdi oo magaciisa la yidhahdo mahdi ibnu xarb ayaa ku jira oo majhuul ah saas daraaddeed waxaan leenahay nahyi oo nebigu yidhi lama soomi karo maalinkaas oo nahyi ahaan ah oo qawli ah ma sugna laakiin xadiiskan dambaa loo deliishanayaa dadka aan xajka dadka xajka jooga inaysan soomaynin nahyi kuma sugnee laakiin ficil nebi baa ku suga waana kan ficilkii can ummi wa ummi lfadli waxaa laga warin annahum ayagu saxaabadu shakuu waxay shakiyeen fii sawmi nabiyi nabiga soomidii sal lay sl yowmi carafata maalinta carafa uu sooman yahay banka markii la taagan yahay carafa xajkuna xajatulwadaac uu yahay ayaa waxay ka shakiyeen war nebigu maanta ma sooman yahay mise waa fa arsalad markaasay dirtay umulfadli ilayhi nebiga waxay u dirtay bilabanin caanay u dirtay caanay usii dhiibtay in la hubiyaa la doonayaa mugta warkaba lagu kala baxaba war waa soomaya maya ma soomana waan cadaysanaynaa baa layidhi caanaa loo sii dhiibayba fa shariba nebigu waa cabay sal alay waslam ah, dadkii wada arkahayoo caanihii cab walxaal huwa nebigu yakhtubu nnaasa dadka ugu khudbaynayo bicarafata carafa ugu khudbaynayo isagoo khudbadii u taaganoo dadkii wada arkahayaan ayuu caanihii cabay ma war baa yaalla marka muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiiskaa wey marka xadiiska loo deliishanaya waana ficli oo nebigu inuusan soomanayn baa laga qaadanayaa dadka xajka joogaayey inaynan sunno u ahayn inay soomaan maalinka caraf iqtidaa'an binabiy sal lay slm nebiga ficilkiisay ku dayanayaan saas way macanaa cilladana culimmadu waxay yidhahdeen iyo xikmadda ku jirta leanna maalinka iyaga hawlaha u yaalla ayaa soonka ka fadli badan oo maxaa u yaalla qiyaamu carafaa u yaalla ducadii baa u taal oo hawlo waaweyn baa u yaalla soonka marka hadday maalinkaas soomaan waa ka daciifayaan hawlihii ka ajir badnaa sayna uga daciifinbaa marka yidhi iyaga inay afuraan loogu talagalay an cuqbat bni caamirin qaal wuxuu hi qaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku wuxu uhi yowmu carafata maalinta carafa iyo wa yowmunaxri iyo maalinta naxriga xoolaha la qalay waa maalinta xajka yowmu naxri waa maalinka tobnaad ee ay tahay baan ujeedaa ciidda tahay wa yowmu naxri iyo yowmu wa ayaamu tashriiqi iyo maalmaha hilba warashada maalmaha hilbaha la warhanayo waa maalmahaas maalinka tobnaad ko iyo tobnaad labiyo tobnaad ilaa saddex iyo tobnaadka bisha dilxija maalmahaasaa la yidhaahdaa ayaamu tashriiq laakiin maadaama yowmu naxri la sheegay saddexda ka dambaysaa laga wadaa oo ah macnaha maalinta ko iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaadka ayaamu tashriiqna waxaa loogu bixiyey bay dhahaan hilibkii la qashay iyo hadyigii iyo adaaxidii meesha lagu qalay baa hilbahooda maalmahaas bannaanka wadhnaan jireen oo la ingejinaya qoraxda loo dhigi jiray marka ayaamu tashriiq baa la dhahaa maalmaha iyaga maalinta carafa iyo maalinta tobnaad ee ciidda iyo saddexda beriga ka dambaysa ayaamu tashriiqa ciidunaa ciidanadii waa ahla alislaami baan u jeedaa dadka ahlulislaamka ee muslimiinta ciidanadii wey naxnu lmuslimuun wa hiya iyaduna ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo cunto iyo cabitaan loogu talagalay riwaayo kale waagtii ku dartay wa dikrillah marka maxaa laga wadaa marka ya rawalhamsatu baa warisay ibn maaja wasaxahu tirmidi wakadalika shekh albani uu saxiixinaya waxay kutusaysaa marka yowmu carafa dadka carafa jooga ma soomi karaan ayagaa loola jeedaa inayna soomi karaynin laakiin dadka intooda kale inay soomi karaan xadiidkai abi qataadaan kusoo marnay soo ma marka yowmu carafa waa ciid bay noo tahay waxaa loola jeedaa dadka xajka jooga kow amaa maalinta ciidda ah iyo saddexda beriye ka dambaysa ayaga inaan la soomi karaynin baabkeedu gooni buu ku doonaa maalinta ciidda waaba laysla ogolya waa ijmaac saddexda beriyee ka dambaysana dad khaasa unbaa loo ogolaanaya ummadda inteeda kale inay soomaan looma ogola maxaa yeele waa maalmo ciido damaanshaad iyo cun iyo cab iyo tamashlayn xalaasha ah ayaa loogu talagalay soonka cunaqabatayn maaha maalmo dadka la cunaqabateeya maaha laakiin wadikrillahina waa lagu dari doonaa ilahay xuskiisana waa ku dhex jira marka saas way maanaa ayb hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi waslm